bismillahi raxmaan raxiim alxamdu lilah rab lcaalamiin sala allah wslm cala sayidina muxamedi wcala aalihi wasaxbi ajmaciin aljumla alficliya eh, waxaynu ka soo baxnay almubtadau walkhabar eh, mubtadaha iyo khabarkana waxaa ka sii horeeyey ficilkii ficiladii iyo faacilkii iyo mafcuulkii baa ka sii horeeyey marka labada sheekh raximahum llahu tacaala waxay daba dhigeen labadaa nooc markaynu soo qaadanay oo laba noocoo kala duwana nooca hore oo ahaa ficil iyo faacil iyo mafcuul bihi jumlo ka kooban yajuru alxisaanu alcajalata ama alcarabata qara'a muxamadun alkitaaba ama yaqra'u muxamadun alkitaaba qara'a muxamadun alkitaaba iyo yaqra'u muxamadun alkitaaba ama iqra ilkitaaba waa isla ama ficil maadi ka bilow qaraa muxamedun alkitaaba muxamed wuxuu ahriyay ama ficil mudaaric ka bilow yaqra'u muxamedun ama ficil amar ka iqra ilkitaaba mar haddii ficil meesha ku jiro faacilna la socdaaye jumla ficliyay noqonayaan labadaas ficil iyo faacil hadday jumladu ka kooban tahay jumla ficliya marka qaybtii hore aynu soo qaadnay ficilada kaga warramaynay iyo faacilka iyo mafcuulu bihiga macnaa dalika waxaynu ku jiray waxaa la dhahda aljumla alficliya qaybtii labaad ee darsigii ugu soo dambeeyey ee almubtada walkhabar oo ka koobnaa laba ismi laba ismi keliya ka koobnaa alkitaabu mufiidun iyo addaaru waasicatun atufaaxatu xulwatun waxyaabaha ka koobnaana waxa weeyaan maxay waa jumla ismiya mar haddii ay ka kooban tahay mubtada iyo khabar jumlada jumla ismiya marka aljumla ficliya iyo aljumla ismiya labadan jumlo inoo soo wado maaha wax cusub wuxuu soo celin doonaa un isla tusaalayaalan hore u soo marray kuwo lamid ah kuwii aynu soo marray kuwo lamid uu soo celin doonaa wuxuu yidhi aljumla ficliya alamilatu jumlada ficliyada tusaalayaasheeda lamaca albarqu lamaca waxaa iftiimay albarqu ilaacay cawa wuu ciyey adaybu yeygii yasqutu waxaa soo daadanaya ama soo dhacaya alju baraf yashtadu waxaa adkaanaya u adkaanaya albardu qabowgu iqtif gooso alwardata ubaxa khud qaado alkitaaba kitaabka wuxuu ku keenay lix jumlo lixdan jumlo dhammaantood waxay ka bilaabmaa ficil labada jimle u horeeya waxay ka bilaabmaan lamaca iyo cawa oo ficil maadia labada jimle ku xigaa waxay ka bilaabmaan yasqutu iyo yashtaddu oo ficil muaarica labada jumle ee u dambeeyaana waxay ka bilaabmaan iqtif iyo khud oo ficil amar wuu qaybiyey saddexdii ficil buu qaybiyey wuxuuna ujeedaa haddii jumladu ay ficil ka bilaabanto ama ficil ku jiro jumlada waxaa loo yaqaanaa jumla ficiliya idan ficil baa ku jira ficiliya waa bixina ficilku mar walba faacil ma wata waa laabud wey waa daruuri ficil aan faacil lahayni ma jiro macnaheedu waxa weeye xataa albaabka haddii la furo imika qofkii furay baa la sheegaya oo faacil wey ama la xidho haddii xitaa cidiba aanay furin ee isaguun iska furmo isagaa faacil isku noqonaya albaabkaa faacil noqonaya oo waxaa la odhanayaa infataxa albaabu infataxa waxa furmay albaabu albaabkii baa furmay marka infataxa waxay noqonaysaa un ficlun maadin waxa furmay albaabuna waxay noqonaysaa faacilun marfuuc waa wixii furmay inkasara Ah, haddaad tidhaahdo maalan allawxu inkasara wuu u kala jabay allawxu ama albaabu albaabkii wuu kala jabay inkasara waxay noqonaysaa ficlun maadi wixii kala jabayna muxuu noqonaya allawxu albaabu muxuu noqonayaa faacilun marfuuc ficil aan faacil lahayn ma jiro marka imika halkan lama ayaa cawa labadaas waa ficlun maadin yasqutu iyo yashtadu labadaas waa ficlun muaaric iqif gooso iyo hud qaado labadaasna waa ficlu amr faacilkoogiaa raadino labada u dambaysa marka laga reebo afarta hore faacilkoogi way wata mid albarqu addi'bu athalju albardu aartaasafartaa kelmadoodba waa faacil faacilun marfuuc baa afartaba loodhanaya limaada lannahu mid kasta afartii shardee faacilka in laga helaaya ee faacilka lagu garanayo waxa faacila iyo waxaan faacilayn lagu kala saarayo ayaa mid walba haysta mid waliba waa ismi afartaas mid kastaa waxa weeyaan waa marfuuc uu godan yahay albarqu addiibu athalju albardu xarafka u dambeeya mid walba ficil baa ka horeeya noocu doono ficilku ha mid walba wuxuu yahay kii falka sameeyey alladii facala alficla w waa kii wax sameeyey lama werwerkayay laaca waxa sameeyey albar cawa cida waxa sameeyey dhawaqa adeybu yasqutu waxa soo dhacaya ma soo daaya waxa weeye maxay athalju yashtadu waxa adkaanaya ee kasii daraya waxa weeye maxay albard marka mid walba waa farax labada jumlee u dambaysa waa labada ficla mare marka lala hadlayo ninkaa qof keliya lala hadlayo nin keliya lab keliya iqtif gooso faacilka lama sheego waa layska garanaya qofkaaad la hadlaysaa faacil qofka wax goosanaya markaad gooso tidhaahdo waa qofkaaad la hadlayso khud qaada markaad tidhaahdo qofka faacilkae wax qaadanaya waa qofka aad la hadlaysa markaa looma baahna inaad waa qofka orjooga ee koortaagan looma baahna markaa in la sheego waxa la sheegaa un u sheegun waxaad inuu goosto mafcuulka u sheeg khud qaado wuxuu ku odhanaya maxaan yaa wax qaadanaya ku odhan maaya qaadaad ku tidid laakiin wuxuu ku odhanaya maxaan khud ilkitaaba khud ilqalama saasaa la odhanaya wixii iqdif gooso wuxuu goosanayo inu sheeg iqdif ilwardata iqdif ilqusna iqdif ishajarata saasaa la odhanaya iqra' ilkitaaba iqra' ilaayata iqra' ilxadiida iqra' ilfiqha iqra' annaxwa mafcuulkii badu sheegaysa faacilkana waa qofka ku hortaagan waa la garanaya meeshuu ku jira anta baa la soo qadaraa sidaynu insha waayahay markaa jumlooyinkan lixda ee meesha ku jiraay dhammaantood waa jumlatun ficliya mid weyn mid walba waa jumlatun ficliya jumlatun ficliya wey leanna waxay ka kooban yihiin ficil iyo faacil ama waxaa kugu filan inaad tiraahdo ficil baa meesha ku jira ficil bay jumlada ku bilaabanta khulaasada ama qaacidada wuxuu yidhi kullu jumlatin tatarakabu min ficlin wa faacilin tusamaa jumlatan ficliyatan kullu jumlatin jumlo kasta jumladaasoo tatarakabu ka kooban min ficlin iyo wa faacilin ficil haddii la arka faacilna wuu jiraa ficil iyo faacil ka kooban tusamaa waxaa lagu magacaabaa jumlatan ficliyatan jumlo ficli mafcuulku shardi maaha mafcuulku meesha mararka qaarkood uu ka maqnaan kara jumla la samayn kara iyadoo ka kooban ficil iyo faacil keliya sidii kuwiaynu faacilka markaynu eh, maraynay baabkii faacilka markaynu maraynay tusaalayaasheennu waxay ka koobnaayeen dhammaantood ficil iyo faacil bay ka koobnaayeen wax mafcuul la ydhaa wau baahnaynba meeshu taara alcusfuuru shimbirkiibaa tuulay intaasuu warku ku dhayay shimbirkii wuu tuulay waxaanay ka koobantahay laba kelmadoodoo keliya waa ficilkii iyo jaara alxisaanu faraskii u orday lacib alwaladu wiilkii u ciyaaray yacuumu samaku yalsacu lbacuudu uma baahnayn jumlooyinkaasi wax mafcuul marka jumlada inta asaasigae muhiimka jumlada ficliyada waxa wey ficilka iyo iyo faacilka wey mafcuulku hadduu kusoo beerana wuu kusoo beeri karaa waa lagu soo dari karaa qara'a axmedu alqur'aana haddii kalena uu ka maqnaan karaa sida daara alcusfuur marka isagu shardi maaha waxaa shardi waxa wey jumlada ficliyadu waa jumlada ka kooban min ficlin iyo maxay wa faacilin jumlo kastoo labadaa ka kooban waxaa la ydhaha tusamaa jumlatan ficliyata marka tamaariintiisa mararka qaarkood wuxuu ku keenayaa ficilo ou ku leeyahay faacilu samee mararka qaarkoodna wuxuu ku keenayaa ismigii faacilka ahaa icilkiiukeembuleicilkiiukeenmaaltamriinka horeeya oo kale kawin jumalan ficliyatan waxaad samaysaa jumal ficliya jumlooyin ficliya sama biwadci faacilin ku samee adiga oo faacilu keenaya lilafcaali alaatiyati ficilada soo socda maada u leexday oo kale weeye maada waxaa la odhanayaa maala axmadu can ariiq uu ka leexday arada wuu heesay arada alcusfuur wuu sawdeeyey wey sawd fiican buu ku dhawaaqay arada alcusfuur xayawaanadaa loo isticmaala xayawaanka loo isticmaala shimbiraha iyo arada alcusfuur shimbirkii yaraa wuu sawdeeyey inkasara ataynu sheegayne albaabu oo kalaa loodhan kara albaabkii u jaro amara albustaan miduu bixiyey bustaankeeda ama ahmarat shajaratu yantasiru u guulaysanaya yantasiru muxammadun yatamazaqu alkitaabu jarjarmaya oo gogoaya yashkuu almiskiinu wuu cabanaya yashku wuu cabanaya almaskiinu min alfaqri ixtaraqa alxaabu ixtaraqa waxaa gubtay albeytu yastafu atalaamiidu ardaydu saf bay galayaan yastafu waxaa saf galaya atalaamiidu yantafi wuu damayaa almisbaaxu laylkii tushriqu waxaa soo baxaysa ashamsu daxika alwaladu uu qosay ficiladaasa faaciluma loo samaynaya dabeedna maxay noqonayaan markaa daxika alwaladu tira jumla nooc may noqonaysa jumla ficliya kuwa kalena alhilaaliya nujuumiya wuxuu ku leeyahay ficilla u keen ficiladii u keen si ay jumla ficliya u noqdaan jumlada kale aan u halkana waa jumla ismiya ah. almila addaaru daartu waasicatun way ballaahan tahay addaaru waasicatun aljawu jawigu cimiladu muctadilu waa dhexdhexaa kulayl iyo qabow midna maaha markaa aljawu muctadilu algubaaru boorku faairun waa kii kacsan boor baa jira ashaaricu shaarica majidku musdaximun waa zaxma ayaa jirta xidhiiri ayaa jira iyo zaxmad aariiqu ayiqatun wadadu waa xidhiiri aariiqu ayiqatun wadadu waa xidhiiri iyo alfaratu jiirku mukhtabiatun wuu dhuumanaya ama wuu isqarinayaa way alfaratu mukhtabiatun jumlooyinkan waxa weeye waad arkaysaan dhammaantood waxay ku bilaabmaan ismi ayay ku bilaabmaan marka maxay noqonayaa ismi godan oo jumlada ugu horeeya maxaa la iraab jiray mubtada dabeedna abar khabarna way leeyihin ismigaasi khabar buu leeyahy laga khabrayaa mubtadaha hadalka jumlada ku bilowday wuxuu u khabar in laga waramo khabarkiina wuu leeyahy waxay ka kooban mubtada iyo iyo abar maxaa la odhanaya jumlada mubtadiya abar ka koob ma ficiliya la dhahda oo ficil baa ku jira se ismiya la dhahda oo ismibay ku bilaaba ismiya ismibay ku bilaabaa addaaru waasicatun daartu way ballaaran tahay icraabkaygu waxa weeye addaaru mubtada marfuuc waasicatun daartu waa waasicna waa khabarun marfuuc addaaru inay mubtada tahay maxaa ku tusa addaaru waa ismi gurigii baa la sheegaya albeyt iyo albinaa addaaru waxa weeye waa ismi ashaa kutusaysa inay ismi tahay addaaru hadday xaraf tahay allama soo geliyeen hadday ficil tahayna allama geliyeen waa ismi waa marfuuc taasi ma daliil bay u baahan tahay inay addaaru godan tahay daliiluma baahna addaaru way tahay ismi marfuuca wey fii wali ljumla oo jumlada ugu horeeya saddexdii shardee mubtadaa looga baahnaa u walaxsan marka addaalu waa mubtada marfuuc waasicatuna maxaynu odhanaynaa halka lagaga waramo mubtadaha waa sidaa waxa la dhahda muxuu noqonaya waa khabarka midda kale shuruuddiisi waa inuu ismi yahay waasicatun waa ismi maxaa u daliilaya ismi tahay atanwiin waasicatun inay ismi tahay maxaa u daliila soo calaamadihii ismiga maydaan qaada matnucujrumiya badgaadhay sooma waasicatun waxa weey waa tamwiin baa u daran waayahay waa marfuuc waasicatun waasicatun marka loo geeyo mubtadaha waa addaaru oo labadaa la ysku daro oo la yidhaahdo addaaru waasicatun la yidhaahdo waxaa ka soo baxaysa jumlo dhammaystiran shardiga saddexaad ee qabarku wuxuu ahaa kow waa inuu ismi yahay laba waa inuu godan yahay saddex waa marka mubtadaha loo geeyo waa inuu samaynayo jumlo dhammaystiran marka waasicatun iyo addaaru marka laysku daro ee qaabkaa loo tartiibiyo ee la dhahdo addaaru waasicatun jumlo dhammaystiran baa samaysmaysa marka waasicatun waa khabar khabarun marfuuc wey aljawu muctadilun jawigu waa muctadil ama waa dhexdhexaad aljawu waa mubtada marfuuc muctadilun khabar marfuuc algubaaru mubtada marfuuc aa'irun khabar marfuuc ashaaricu mubtada marfuuc musdaximun khabar marfuuc maxay ka kooban yihiin markaa mubtada iyo khabar jumla ismiya jumladu hadday mubtadiya khabar ka kooban tahay waxaa la dhaha jumla ismiya kullu jumlatin buuli qaacidada jumlo kasta jumladaasoo tatarakab min mubtadain wa khabar min mubtadain wa khabarin ka kooban mubtada iyo khabar ka kooban tusamaa waxaa lagu magacaabaa ma waxaa la ydhaahdaa jumlatan ismiyatan jumlatan ismiyatan arabigana labadaa juml keliya jira juml ficiliya faacil ka kooban oo juml ficliya iyo juml mubtada ka bilaabanta iyo khabarkiisii waa jumla ismiya jumlo kale oo aad samayn karta carabigoo jirta ay ma jirto hadal kale oo aad ku hadli karto oo mufiida oo aan labadaa jumlo midkooda hayni ma jiro carabigo dhan labadaa jumlo ka koobaya xunbaa lagu sii dardaraa oo ficilkii faacilkiiyo ayaa wax lagu sii daraa ama mubtadahan iyo khabarkan bay wax kale la socdaan iyagaas wartooda ay mararka qaarkood badan tahay laakiin waa labadaa jumlo keliyo carabigu leeyahy labadaa jumlo keliya kullu jumlatin tatarakabu mubtada wa khabar tusama jumlata ismiya tamaariinta wuxuu yidhi tamriinka koobaad kawin jumalan ismiyatan biwadci akhbaarin lilmubtada'aati alaatiya waa samee jumlooyin ismiya adigoo khabar u samaynaya mubtadayadamubtamaxaa la dhaa mubtadooyinkan soo socda mubtadayaashan soo socda adoo khabar u samaynaya ahbaar u samey labadiiba waa la jamciyey mubtada buu markii hore ah, mid keliya sheegayna mubtada'aat buu noqday khabarkiina muxuu noqonaya marka la jamciyo ahbaar wararde ida khabar war buu ahay ahbaar buu noqonaya ahbaaruu ka samee annakhlatu maxaa la odhanaya nakhladu waa geedkii timirta ah annakhlatu aye tawiilatun ama carabiga waxaa loo isticmaalaa baasiqatun wanakhla baasiqaatin baasiqatun macnaheedu waxa weeyaan tawiila almadrasatu waasicatu maftuuxatu jamiilat athawbu nadiifu alxidaau dayiqun jayidun rakiisu haalin aljamalu aljamalu hay kabiiru damu alfiilu damun malaa kanaa damiga alfiilu aocbaanu maxaa la dhaa mudirun waa sidaas mudirun dhib buu leeyahay alkhaadimu mudiicun ama mutcabun mutcabun u daalaya kawin jumalan ismiyatan biwadci mubtada'aatin lilahbaar alaatiya kuwana khabaradiibaa meesha yaala mubtadaw same xulwun wuu macaan yahay maaha way way macaan tahay maaha wuu macaan yahay wax mudakara soo qabo atufaax waa la odhan karaa xulwun atufaaxatu marka la dhahay taa lagu daro xulwatun baa lagaga bahaya aye alcasalu soo ma odhan karo alcasalu xulwun murun xulwun bay ka soo jeeda waa qaraar haye soo qabta maalinta ya asabiru haye muro aturaabu <laughs> muro waaya bariid mustadiiratun alardu alkuratu kubaddi alkuratu mustadiiratu طawiilun haye alimaamu awiilu sariicun alqiaaru he abarkuwan waa abarmubtadaad samaysa muftaris alsadu muftaris qaaif mushriqa mudlima jaaf waxaa engegsan ama qalalsan iyo baarid wax qabo soo dhaaf tamriinka labaad iyo ka saddexaad waxaanu tegaynaa tamriinka afraad mayiz الjumal الficliyata min الjumal الsmiyati wacayin الmubtada'a wاlkhabra wاlficla wاlfaacila fi ma yaati mayiz waxaad socda ficlu amri wey jumladaa ka bilaabantaa maxay noqonaysaa mayiz jumlada ka bilaabantaa maxay noqonaysaa jumla ficliya mayiz anta baa ku jirta adigaa wax kala soocaya oo faacilkiia aljumalana waa waxaad kale soocaysa soo mafcuulkii maaha mayis ljumala la kordhigaya mafcuulka alficliyata jumlooyinka ficligaasoo min aljumali ka sooca alsmiyati jumlooyinka ismiga wacayin waxaad cayintaa ood gaar u socdaa ood caddaysaa almubtada'a iyo walkhabara walficla walfaacila fii ma yaati mubtadaha iyo khabarku jumladay ku jiraan jumladay ku jiraan mubtada iyo khabar jumlada ismiyada ficilka iyo faacilkuna jumladay ku jiraan jumlada ficliyada marka hore jumlada noocigaad sheegaysa haddana waad icraabaysa markaad icraabto waxaan garanayna inay mubtadiya khabar tahay iyo inay ficliya faacil tahay almaau biyuhu raaiqun waa saafi almaau raaiqun hortaan wada macneeyo yasqutu waxa soo dhacaya aljidaaru gidaarkoo soo dhacaya albardu qabowgu qaarisun aad buu adagyahay yashtadu lxaru kulaylku wuxuu adkaadaa fi sayfi xagaagii jana alfallaaxu fallaaxii wuxuu goostay alqudna cudbigii ama duntii yajuulu taajiru taajirku wuxuu ku wareegayaa fi lbaladi wadanka yusriju wuxuu kooraynayaa alkhaadimu adeegihii shaqaalihii alxisaanu faraski azujaaju raaradu maksuurun ama muraayadu way jaban tahay alqiu jaahicun bisadu way gaajoonaysaa labkii oo kale u ka dhigay alqiu jaahicu wuu gaajoonaya oo kale annawaafidu mufataxatun daaqaduhu way furan yihiin way furfuran yihiin tasdaximu lmadiinatu magaaladu waa cidhiiri iscidhiiriyaysaa bisukaan dadka ku nool darteed ayay cidhiiri noqotay magaaladii oo dadka ku badan yanzilu lmataru roobku wuxuu ka soo degayaa ama ka soo degaa min asamaai samada jumlooyinkan labiyo toban jumlo ku keenay waxa laba shay baa laydinka rabaa inaad icraabtaan iyo nooca jumlada in la sheego almaau raaiqun biyuhu waa saafi nooca jumladaas maxay noqonaysaa jumla ismiya almaau waa mubtada marfuuc aye raaiqun waa khabarun marfuuc marka mar hadday mubtadiya khabar ka kooban tahay maxaa laga leeya jumla ismiya yasqutu ljidaaru gidaarku soo dhacaya yasqutu icraabkayga maxay noqonaysa ficlun muaac aljidaalu faacil marfuuc waa noocma jumladaas jumla ficliya lan ficil bay ka albardu qaarisun qabowgu aad buu albardu qaarisun haye albardu waa jumla icraabkuna muxuu albardu mubtada marfuuc qaarisun khabarun marfuuc marka waa jumla ismiya yashtadu wuxuu ku adag yahay alxaru kulaylku fi sayfi xagaag yshtadu ficlu muaaric alxaru faacil marfuuc noocma weeye jumladaas ficilka iyo faacilka ka hor jumla ficliya jana alfallaaxu fallaaxii wuxuu goostay alqudna waa jumla ficliya raabka waa soo craabtaan insha allah yajuulu taajiru wuxuu ku wareegayaa fi lbalad yajuulu wareegaya iyo ataajir oo faacilka jumla ficliya yusriju wuxuu kooraynaya alkhaadimu alxisaan jumla ficliya lan yusriju waa ficil muaaric alkhaadimuna waa faacil marfuuc alxisaana mafcuul jumla ficliya azujaaju maksuuru jumla ficliya walaa jumla ismiya jumla ismiya waxay kooban tahay mubtada iyo khabar alqitu jaa'icun ismiya walaa ficliya ismiya annawaafidu mufataxatun ismiya waxaad ku karaysaa ismi bay ka bilaabaysaa mubtada ka bilaabaysaa tazdaximu almadiinatu bisukaan tazdaximu jumla ficliya lanu izdaxamat weya ficil maadigu waa izdaxama ficil mudaaric waa yazdaximu ficil amarkuna waa izdaxim izdaxim tazdaximu waa ficil mudaaric almadinatuna waa faacil marfuuc marka waa jumla ficliya yanzilu lmaru min asama jumla ficliya sidaas wey xawil iljumal alsmiyata ilaa jumalin ficliya jumlooyinkan ismigaa waxaad u badashaa jumlooyin ficliya alwaladu naa'imu albaxru haa'ijun alshamsu mushriqatun alkitaabu naaficun alxujratu mudlimatun almaطru kaiiru dhammaantood waa jumal ismiya waxay ka bilaabmaan mubtada waxay ku dhammaadaan kabar alwaladu naaimun oo kale kasoo qaad waa mubtadiya khabar soo jumla ismiya maaha waxaa loo badalayaa jumla ficliya naaimunta khabar kaa tegaysaa ficilkeygii baad soo qaadanaysa ficilkii hurdadaa ku tusayay hurdada naaim ugu hurdaa ficil maadigii hurdada muxuu ah naama alwaladu alwaladuna faacil uga dhig alwaladu naaimun maxay isku bedelaysaa naama waxa seexday alwaladu wiilkii maxay noqonaysaa naama alwaladu icraab marka lagu dhaho naama maxaad oranaysaa ficlun maadin alwaladuna faacil marfuuc marka naama alwaladu markaynu dhahno ma ismiya jumladaas mise waa ficliya waa ficliya alwaladu markaa ka bilaabo ismiya naa'imunnaan khabar uga dhigana waa jumla ismiya albaxru haa'ijun badu way kacsan tahay haaja buu noqonaya ficil maadigiisu haajahaye haaja albaxru waa ficil maadi haaja wuu kacay albaxru baxrig badu way kacsan tahay haaja waa ficil maadi albaxruna waa faacil marfuuc waa jumla ficiliya taas ashamsu mushriqatun ashraqat ishamsu maxaa la odhanayaa ashraqat ishamsu waa ficil maadi iyo faacilkiisa alkitaabu naaficun waxaan u bedelayaa nafaca alkitaab ficil maadi markaan ka dhiga nafaca mudaaric hataa ka dhigana yanfacu yanfacu lkitaabu alxujratu mudlimatun adlamat alxujratu way madoobaatay mugdi bay adlamat alxujratu almataru kaiirun markaan u jumla ficliya kaura ama yakuru baan soo qaadanaya kaura almataru roobkii wuu batay haddaan mudaaric ka dhigayn maxaan odhanaya yakuru uu badanayaa maxay almaaru roobka jumla ficliya maynaan u bedelin naama alwaladu haaja albaxru ashraqat ishamsu nafaca alkitaabu adlamat alxujratu kaura almaru xawil iljumla alficliyata alaatiya ila jumalin ismiya kuwana waa ficliya ismiya ka dhig daaca miftaaxu miftaaxii wuu lumay asraca alqitaaru tareenkii wuu degdegay zaada niilu webigii niilu uu soo beeray biyihiisu way bateen yuthmiru lbustaanu bustaankuu midhaynaya yuqaridu aahiru shimbirku u sawdaynaya ama uu heesaya yudiiu lmisbaaxu laydhku wuu iftiimaya yudiiu lmisbaaxu waxaan u badalayaa iminka dhammaantood waa ficil maadi aaca almiftaaxu waxaa ka bilaabaya almiftaaxudaasaan mubtada ka dhigaya almiftaaxu daaicun daacadii waxay isku bedelaysaa daaicun haajadii maxay isku bedelaysaa haaijun qaala maxay isku bedeshaa qaa'ilun baaca maxay isku bedeshaa baaicun daacana maxay noqonaysaa daaicun almiftaaxu daaicu u lumay miftaax asraca alqiaaru alqiaaru sariicun ama music zaada aniilu anniilu kaasaan mubtada ka dhigaya anniilu baan ka bilaabay si uu mubtada u noqdo ismigaasa jumlada ugu horraysinaya haye zaaidun zaada waa zaa'idun haaja haa'ijun daaca daa'icun zaa'idun waa ziyaada yuthmiru lbustaanu albustaanu mumirun yuaridu aa'iru aaa'iru muaridun muaridun yudiu misbaaxu almisbaaxu mudiyu xoogaa carabigu kaniu yar baahan yahay iyo babedel iyo hoogaas haddaad keeni mushkila idee waa tusaalayaal iska siyaadaan mar haddaad cashirka fahamto iyo tusaalayaashiisa basiidka kuwa kalena waa ku biirsi mogta wixii aad ka fahamtaana waa alxamdu lilah waika lan waxoogaa babadaluu dee kale u baahaya jumlada dhan baa la qallibayaa marka waxba iska babadalaya mar haddaan kaa ku celiyo waxa weeye almiftaaxu daayicun alqitaaru sariicun ama musricun alniilu zaa'idun albustaanu muhmirun alطaa'iru muqaridun almisbaaxu mudiicun mudiicun wallahu aclam nasbu lficli lmudaaric darsiga dambaynu ka bilaabayna